بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته walaaladu mowduucay ku tala galeen inaan ka warramo waa alhijra ila algarb maa laha wamaa calayha geediga loo guuray galbeedka muxuu wanaag dhalay muxuuse xumo dhalay en geedigaasi galbeedka la degay ee loo guuray runtii mala dee warbixin buu uga dhow yahay muxaadaranimo laakiin waxaan isku dayayaa waxyaabo koo kooban inaan ka tilmaamo oo qofka caqliga caqligeliya wax ku garan karo waa dad muslima ah oo soomaaliya khayrkeedba ah oo ka tegey dhulkii ay deganaayeen islaamku uu ku badnaa ama muslimiintu ku badnayd oo degay deegaan ama guri deegaan kale deegaankay degeen maaha deegaankii reermiyu oo kale reermigu intuu guri ka guuraabu meel cidlaa oodan jiray meel aad oodanaysa maaha waa deegaan dadeggan yahay oo nidaam leh bulsho dhisan leh qaab waxbarasho leh qaanuun leh eh, system iclaama leh dad habaysan baa loo tegey qofka soomaaliyeed ee meeshaa tegey wuxuu wataa in badan oo ka mid ah afarta sheeye waddannadaa loogu necab yahay waa muslim deegaannadaasi muslimka lagama jecla bal eh haddaad tareenka ama baska fuusho tidhaadoo la garta inaad muslim tahay waxay u badan tahay dadka waayeel iyo kuwaas inay kaa kacaan muslim lama jecla waa laba waa nin madow madowgana lagama jecla waa saddexe waa laaji waa qoxoonti waa infandareere laajigana lama jecla waa afare waa wax mahayste waa faqiir bulshadaasi kategoriga ay u dhisantahy waxa weeyaan siday u kala hanti badantahy u kala korraysaa idan wax allaaliya wax aan la soo dhowaynaynin oo dhan astaanteed baad wadataa waxaad noqonaysaa dib baan ka sharxi doonaaye qofka la yidhaahdo waa mukhtarib alghurabaa waxaan aad ula yaabaa weedhuu ku tilmaamay nabwaanka soomaaliyeed ee hatraawe la yidhaahdo hatraawa tegey meeshaasi mudduu yaro joog joogay dabeetana wuu soo noqday ka warran baa la yidhi wuxuu yidhi intii aan meesha joogay waan iswaayey buu yidhi isagaa iswaayey wuxuu ku fasirayaa intuu meesha joogay inuu iswaayey yacni waa gurba rasmiya culamaau tib ayaa waxay idhahdaan ikhtiraabka waxaa la yidhaha fi lmucjami tibi ikhtiraabka waxay idhaahdaan waa idiraab waa isbaranbarin caqliga ku dhacda oo ka dhigta qofku inuu hariib ku noqdo daatadiisa iyo mujtamaciisaba naftiisa iyo mujtamaciisaba inuu hariib ku noqdo culamaa'i alfalsafana waxay dhaahdaan waa qofkoo jawharkiisa waaya soo duuduub waad iswaayaysaa markaad halkaa tagto waxaad ammaan wadatay oo dhan waxba kama wadatid halkan berigaad joogtay inaan soomaaliyeed oo reer hebel aan cidibo ka sarraynin oo bulshada inuu isagu ugu sarreeyo isu haysta oo caynkaasaad ahay qoladiina xaggan u soo guurtay meelaha kan timi waxay rumaysantihiin bulshada tan nawcun maa sibaa u xaqirtaan nin madoogu oo tima adag loon waxba haysan oo kaa hooseeyo eh, soomaaliga dee dadkana waxaabay moodaan inuu lacagta sido marka halkan waxaa laydinka haystaa dad wax haysta inaad tihiin ee bulshooyinkana la joogtaan laakiin xaggoo waxaad ka tahay muslim madow xunti waxmahayste intaasaad ku astaysan tahay taasi waxay keenaysaa waxyaabo tiro badan leh balaan marka hore taariikh kooban tilmaamo aqliyaadka muslimka ay goormay galbeedka degeen waxay bilaabantay hijrada muslimiintu ay meeshaasi u hijroodaan intii ay yurub dagaalada gashay kadib inta badan hijrada ugu badane waqtigaasay tagtay dagaalkii koowaad dadka barh baa tegey se afwaajta ugu tirada badan leh kooxaa ugu tirada badan leh waa wixii dagaalkii labaad ka dambeeyey dagaalkii labaad yurub way dumtay oo iyada isdumisay wadannadii way baaba'een kadib markay nabadoodu dhacday waxay u baahdeen inay wadamadoodii dib u dhisaan dabeetana waxaa loo baahday alyadi alcaamila dadkii shaqaala ahaa ee wadannada wax ka dhisi lahaa markaasaa waxay qaateen dad shaqaalo oo tiro badan leh dadkaa hore waxay u badnaayeen north africa muslimiinta degta waqooyiga africa morocco iyo algeria iyo tunisiya iyo bacd masaari ka mida ah, aduu waqooyiga africa muslimka dega iyobay u badnaayeen turki dowla cumaaniya markii ay jabtay wixii ka dambeeyey turki dadkaa hore ee tegey meesha waxay u badnaayeen dad aan aqoon badan lahayn mid diineed iyo mid maadiya toona munuqmaal dad shaqaalo ah oo guryaha iyo daaraha iyo tareennada iyo gawaadhida iyo waxaa la dhisayo ka shaqeeya bay u badnaayeen hijrada labaad ee muslimiintu ay meesha ku badatay waa tan dambe ee waddannadii muslimiintana qalaanqalka badani ka dhacay mar labaad baa yurub waxa ku dhacday inay yaraato alyaddi alcaamila gacanta shaqaynaysay markaan dagaalma laynin oo sidii dagaaladii konton milyan baa kaa hore ku madhaye dagaalamay laynin ee iyagaa go'aansaday inay isdilaan iyagaa go'aansaday inaanay dhalin yurub tiradeedu waxaa laga yaabaa inay ka hoosayso dagaalkii labaad ee dunida intay kaga baxday yurub tiradeedu way sii yaraanaysaa ma sii badato halka dunida kale ay bataan iyagu ninka cadi wuu yaraadaa waayo labada qofoo isqabaa laba ma dhalaan marka general afrijka la eego waddanka waddan walo yurubaba albaniya muslima marka laga reebo wadanada yurub oo dhan isku dar meel labada qofoo isqaba marka waddanka inta rag iyo dumar jooga la isku daraa ay laba dhalaan ma jirto saa daraaddeed tiradu way sii yaraanaysaa kuwa dhalanaya kuwa dhimanaya ka badan ama kuwa benshaka gelaya idan xooggii maanbaawarkii shaqaynaya wuu soo yaraanayaa taasi waxay sababtay iyana mar labaad inay qaataan dad u shaqeeya mar labaad dad u shaqeeya inay qaataan labadaa wakhti aynu odhan karno hijradaa ugu badani waxay gashay qarnigii labaatanaad nuskiisii dambe iyo kan bilowgiisii waana wakhtiga ay dumeen caalaman islaami dowlado iyo dad badanoo ka tirsana generally dadkaasi maxay la kulmaan waxay la kulmaan cidhiidhi diineed oo shacaa'irtooda soon iyo salaad iyo wixii la mid a ah cidhiidhi ay ka gasho tamyiiz fi lcamal shaqada oo la haybsooco oo la durkiyo iyo mushkilatu tarbiya wa tacliim schooling systemkii oo system gaalnimaa u dhisan oo ilmaha ka soo baxaa aanu noqonaynin qof muslima indimaaj ku dhacay iyo wastilaab ilhawiya assimilation iyagoo milmay oo dhaqamadoodii iyo diintoodii afkoodii waayey mucaanaad nafsiya dadka oo nafsiyan u wada buka oo dareen uu ku jiro ah meeluu khariib ku yahay oo laga xoog badan yahay oo la yasayo la cadaadinayo la cidhiidhinayo ama sistemka guud ha noqdo ama bulshada ula dhaqan iyo qaabka ula dhaqmayaan ha noqdee uu dareemaya buu ku nool intan dambana waxaa sii kordhay wixii koob iyo tobankii sebtembar ka dambeeyey nine wixii ka dambeeyeyna waxa kordhay iclaamka reer galbeed wuxuu abuuray oo la yidhahda islamphobia phobos af turkiga waxaa la yidhaahdaa waa khawf laa shucuuri hayru mubarar waa qofkoo iska cabsanaya oo aan garanayn sababtu u cabsanayana marka islaam marka la maqlo waa lagaa cabsanayaa dee qof laga cabsanaya inay cid soo dhawaysanaysa maa jira mambuud baa tay dadka waaweyne waxay isweydiinayaan talo goor muu qarxayaa intaad baska ka degi doonto ma nabadba kaga degi doontaa idan qof bulshadu soo dhowaynaysa ma tihid waxaana lagu shaabadeeyey wax allaaliyo wixii xumo ah si awgeed waxaynu leenahay bulshada muslimkaa ka muslim ahaan ama aqaliyaadka yurub aqaliye ku ah ama aqaliye diiniya ha noqoto ama aqaliye cirqiya ha noqote fil khaalib inta ugu badan leh waxay dareemayaan cidhiidhi siyaasadeed iyo mid thaqaafadeed kaljar iyo mid dhaqaalaba waxaana cidhiidhigaasi ku haya tirsaana iclaamiya kabiira oo dakhma iclaam ama miidiya aada u xoog badan oo dadka tawjiihiya iyo nidaam tacliimiya oo qasaba oo la dhigto oo mustamiro qofku min xadaana ama kindergaadha laga bilaabo ilaa iyo kor uu soconaya ama ilaa tobanka sane ama sagaalka sane ugu horeeya qasaba qaanuun nidaamka dhan xadida oo wax kastoo aad kor u qaado qaanuun baa ka yaalla waddanna aan qaanuunkooda weli bislayn baa joogtaan laakiin meesha xataa magacaa qaanuun ka yaalla markaasaa lagu odhanaya magacyada lama bixi kartid oo waa family namesku waa haddaad magacaa bedelayso dadka magacaa loo dhan baad ka codsanaysaa inaad eh, wadannada qaarkood daastila magacaaga bedel sharcigu ogolaya inaad bedesho laakiin family namekaad u guurayso cidda lahoo dhan maala aniga mustafa axad haaruun baa la ydhaahaa haddaan is haaruun bedel waxaa la odhanaya waa in la iclaamiyaa haaruun dadka wato o dham inay ogolyihin inaad ku biirto marka labaadna lacag baad u celinaysaa qoblo walba waa inaan la boqol iyo konton kara siiyaa oo magacaasi leh yani wax kasta system wax kasta qaanuun baa ka yaala marka jawaanib alxayaat oo dhami sibay u qaabaysanta u taalla bulshada markaa muslimka ee mujtamacaadkan la nooli cadaadisyada iyo cidhiidhyada ugu badan bay la kulmaan oo runtii jiritaankooda iyo huwiyadooda identity baadisoocooda ama aqoonsigooda nololeed tirtiraya xaggu ka imanaya waxa kan qorayada qaarkood ay rag ba waxay yidhaahdaan afar eray baa kulmin kara aliddihaad waltamyiiz waltadyiiq waalistibsaas bay yidhaahdaan afartaa eray ayaa ragga qaar wax qoraa leeyihin waa lagu kulmin karaa waa cadaadis iyo midabsooc iyo cidhiidhin iyo istibsaas qofka oo la kiciyo laga cadhaysiiyo waxaan waxuu ka cadhoodo tiro badan lagu sameeyo maalan tusaalayaal idin siiyo waa ogtiinoo shacairta islaamiga qaybo ka mid waa ah mamnuuc maalan waddanno badan yurub ka midi ah waxay mamnuuceen niqaab gabadhu inay isniqaabta waddanno badan baa qaanuunkooda ku daray inuu mamnuuc yahay yurub in general xijaabka waxay u haystaan inuu yahay isticbaad lilmara gabadhan inaad gumaysato hadday xijaabantahy dadka la gumaystay inay ka mid tahay bay qaadanayaan eh, madaxweyne madaxweyneyaashoodii ra-iisul wasaareyaashoodii ka mid a ku khudbadaynayay marnaba duwalka horu maray inuu xijaab aqbalaa wax macquula maaha sarkusi khudbadiisii bay ku jirtay sida muslimka looga cabsi qaba ee laysaga fogeynayo maalan qolyahan gaalubada qaada statisticska qaada ayaa switzerland waa wadanada ugu nabadgelya badan dunida lagu tilmaama switzerland bay ka qaadeen statistics sheegaya ma loo ma la mamnuucaa muslimiintu masaajidda inay minaarad ka taagaan boqolkiiba toddoba-iyo konton baa yidhi haa minaarad dambe waa inaan waddanka laga taagin haddaba waddannada dimuqraadiga ah minaarad dambe waa inaan waddanka laga taagin qaanuuninyaana waa la mamnuucay iyadoo switzerland ay degayiin afar boqoloo kun oo qof oo muslimi afar boqoloo kun oo muslimaa degan oo intooda badan ama yurubiyana yuguslaafiyadii hore burburtay bosniya iyo dhulkaasi dhulkii burburay yuguslaafiya layska odhan jiray ama turkiga ka yimi baa degan waxyaabaha istifzaaska samaynaya waxaa ka mid a dhaqanku siduu yaallo maalan ninka muslimka markuu yidhaahdo gabadha ma salaamo ama gabadha muslimadi markay tidhaahda nin ma salaamo waa critical baa wadanada qaarkood laga dhigaya iclaamka in lagugu qoraa bay u dhowdahay shaqada in lagaa eryaabay u dhowdahay dhakhtarkaad u timi ama dhakhtaradaad u timi tidhi ku gacan qaadi maayo inaanay kuba dawo yani waa wax ahaan waa wax fudud qof bini aadama inaad halkaas ka salaantaan laakiin ku gacan qaadi maayo haddaad tidhaahda gabadh ama gabadh ay ninku tidhahda ku gacan qaadi maayo waa mushkilad cidhiidhi inta eleven sebtembar dhacday in masaajidda iyo maraakista islaamiga ah la muraaqabeeyo inay yurub xoogaysato dadka qaxoontiga ama midabka muslimka ama diimaha ka soo horjeeda waa axsaabta ay yidhaahdaan midigta fog olmost yurub hadda waxa ugu badane xukumaa waa axsaabta fog axsaab hadda bilaabantay oo haddana baarlamaanka ku xooga ama wadannada qaarkood ra-iisul wasaarahaba leh xisbiga ugu xoogganba leh oo wixii islaam u nusbo sheegto oo dhan ka soo jeeda waa tamyiis laysku samaynaya xagga shaqada oo maalan ururka dowladda maraykan leedahay waa lajna ka mida ah, lajaanta dowladdu leedahay lajna takaafu furasilcamal baa la ydhahaa waxay ilaalisaa furasulcamal in dadku u siman yahay fursadda shaqo si siban in dadka loogu bandhigo o aan la kala soocin waa lajna xukuumiya ayaa waxay soo saartay taqriir odhanaya muslimka iyo wixii carab sheegtaa xataa khayru muslimna ha noqdee muslim iyo carab ziyaado xooga oo ah in la cunsiradaynayo ay dareemayaan meelaha shaqada sanawaadkii dambe bay ku leeyihin waa lajnadii dowladda tilmaamaysa sebtembar wixii ka dambeeyey mudaayaqaadku masaajidda oo de waa aragtay masaajidda qaarkood in hub lala galoo la laayey dadkii ku jiray amase derbiyadooda lagu faygaro erayo nacayb oo karaahiyo tilmaamaya lagu dhigo amase dhalooyin iyo wax lagu tuuro oo la jajabiyo ama waraaqa loo soo diro laleeyahay waa lagaa takhallusayaa ilaa iyo ama aqlisaan waraaqaha in loo diray xataa kongareska tii gashay wadhi soomaaliyeed ilhaana kongareska gashay xataa hanjabaadda iyadaa loo diray dee qofka congresska ku jira haddii e loo e hanjabayo inta e, ka hooseysa maxaad u malaynaysa inta meelaha hoose degan iyagu maxay dareemi karaan iyo qaanuunka irhaabigoo sidii la doono loogu xukumi karo siiba jawaanibta maaliga ah oo maalan hay-adkii islaamigae ama taakulaynta ama samafalka ama caawimada ama waxaa samayn jiray nidaamkaasi wuu xidhxidhay oo waxaa la yidhi irhaab baa lacag siinaysaa bale wuxuu akhiiran saameeyey xawaaladii soomaaliyeed oola qofkii hooyadii labada boqol boqoloo dollar u dirayay meeshuu marin lahaa xawaaladu lacagtaa kaa qabata xaggay marinaysaa bangiyadii diide transfer ma jiro meel la mariyaa lala-ye waa mushkilo taagan ee waxaa ka muuqata ra'yiga galbeed siday tv-ga iyo raadiyowga iyo miidiyaha iyo ay dacaayaadka u wadaan sunna can ra'yi ra'yiga bini aadamka sidaa loo bedelayo maalan almaniya germany ayay statistics waxay ka qaadeen laba kun iyo afar boqoloo qof baa la weydiiyey muslimiinta dowrul cibaadahooda ma lagu cidhiidhiyaa xoriyat alcibaada muslimiinta ma masiid min alquyuud ma la saaraa xerar badanoo cadaadinaya boqolkiiba siddeed iyo konton baa jarmal galgalbeed yidhi haa jarmalka barina isagu wuu kasii cusuraysayeyba boqolkiiba shan iyo toddobaatan boint seven weliba ayaa yidhi ha la cadaadiyo waxaasi waxa ay tilmaamayaan urura soo baxay leh kutaabka qur-aan ah gubo oo intay meel cidlaa isla taagaan kanaash horteeda ama kitaab qur-aanoo la gubayo maraykan baa lagu gubay yurub baa lagu gubay waxaa jira xamlaadkaasi masaajidda qaarkood dadka lagu dhaawacay ama wax lagu la yeeleeyey iclaamkana isagu wuxuu u badan yahay waagii beryaba in muslim la dacaydaynaya ku qorantay ama nebi maxamedoo wax laga sheegaya ama diinta wax laga sheegaya ama wax la mid ah ama system karaahiye colaadi ay ku jirto aada ugu jira ama isdira iyo xaqiraad ay ku badan tahay taa macnaheedu maaha reer galbeedkao dhammi inay waalan yihiin quwa siyaasiya waxaa laga yaabaa intooda badan inay quwa caaqila yihiin dad waxgaradaynayiin dad u arkaya qaxuntiga inay dantooda u qaateen oo waddanka uga shaqeeyaan ay yihiin laakiin siyaasiyiinta dee ra'yul caamka haddana kama hor iman karo oo mashaakilka taagan baa wuxuu yahay qofka suuqa jooga footaynaya oo xisbiga ugu ridaya nimanka siyaasiyiintii waxay arkayaan dhaqaalaha waddanku iyo dowladnimadu waddanku inay u baahan tahay dadkan inay qaataan laakiin axsaabtii cunsuriyiinta iyaguna dhanka kale waxay akhrinayaan weerar baa lagu yahay diintiinnii kaljarkiinnii afkiinnii dhaqankiinnii waxaa la rabaa meesha tan in balli yaroo muslima laga asaaso saa daraaddeed shacabkii waa la baqageliyey sababta awgeed bay axsaabta ree yamiinka ah ee u soo baxayaan oo dee dadkiibay waxa kan ku akhrinayaan marka quwa caaqila way jirtaa laakiin haddana kama hortegi karto wax badan oo uu e, shacabka lagu buufiyey ama se loo akhriyey wadannada reer galbeedkuna ma wada sinna waa kala wada gedisan yihin intaa waxaa raacda intaas waa duquud khaarijiya ah. intaa waxaa raacda tamardarida muslimiinta oo kow dadka muslimkaee meesha tegey tacadud اlmadaahibi waاlintimaa'aati alcirqiya wاljugraafiya wاllugawiya muslimka meesha tegey waa kala cirqiyaal usushoodu isku mid maaha isku af kuma hadlaan isma fahmaan madaahib fiqi oo kala gedisan bay sitaan ama madaahib caqadi oo kala gedisan hal tusaalaan ku siinayaa dunida muslimkee kale ka kaaleh soomaaliya way burburtay laakiin rabshaduhu waxay yaraadeen markii reer weliba meeshii uu dhashay qabtay meeshaad u dhalatay markaad joogto dee tolkaabaa joogo inta badan waa iswaafaqaysaa soomaaliya nabadeedu inta badan imika saasay ku salaysantahay maadaama galkii uu yaraaday cid waliba meesha ay u dhalatay joogto nin waliba halkiisu boqorskaga iyo iska joogaa soomaalida yurub joogta soomaalida kala la daadatay ka waran haddii inta la kaxeeye hal masaajid laysugu geeyo la laydhaa halkan baa wada leedahin ama hal jaaliyad baa wada leedihin oo midi soomaali weyn raadinayo oo midi somaliland raadinayo oo midi etoobiya ka yimo meel kale u wado oo midi shanta soomaaliyeed ee la sheegi jiray shantuba ay meel qura wada joogaan oo laga yaabo maalinba meelbaa dagaal ka dhacaya safalawalka ragga ku jirunbaaba ishayaa oo lacagta dira waa odayadan safalawalka ku tukanaya dagaal kastoo soomaaliya ka dhaca kuwan baa lacagta dira waa mashkilad kale maxaad umalaynaysaa markaa acraaqdii muslimiinta oo dhan kuwii ciraaq isku soo dilaa jooga kuwii suuriya isku soo dilaa jooga kuwii masar isku soo meel kasta intii isku soo dishay baa soo yaacdo meesha isugu timi isku af ma wataan firaqa iyo caqaa'idda soomaalidu dee may aqooninoo shaaficiye oo iska caynkaasunba iska ahaayeen marka xaggeer la ysugu tago wax walba waaba laisku hayaaba wax walba oo dadku marar badan baad soonaysa war miyaan dadka wax ka dhaxaynin taasi waxay keentay dacfi badan oo iyaguna maaha dad isku xidhan oo iscaabi'i kara ama wax iska caabi'i kara maalinta ilmo soomaaliyeed la qaatay ilmo soomaaliyeed baa la qaataa la leeyahy kuwa kale dee ilmo soomaaliyeed oo la qaatay wax dani kagama jirto maalinta ilmo bagastaaniya la qaatay waa ilmo bagastaaniya la qaatay kuwa kale wax dani kagama jirto intaa waxaa kasii daran dowladaha muslimkuna iyagaaba aqaliyaadka kasii liito uma hadli karaan dee ma dowlad muslima odhan karta dadka muslimiinta yurub jooga waxaanu idinka codsanaynaa xuquuqdooda inaa lisaan kuway maamulayen bay xaqooda ilaalin waayeen kuwa maqan bay xaqooda la ilaalinaya waxaan jirinayana markaa qoraa ku odhanaysa miyaan uu hadlin ama dowlad waliba intii joogtay tumaysaaye ma inta ka firdhatay bay u doodaysaa xagganna ma jiro duwal islaami lagaga haybaysanayo ama u hadlaya ama wax ka odhanaya ma jiro intaasi waa inta guud ee muslimka oo dhammi wada wadaago qadaayad muslimku kala wadaagaa jira oo dhibaatooyin ka mid ah soomaalidana laga yaaba inay gaar ku sii noqoto waa mushkiladda huwiyada iyo mushkilatu luga amaan idhahda mushkilatu lhuwiya oo afarta qaybood oo ay u qaybiyeen innaga labaa xoog inoo sii khuseeya alcaqiida waalluga huwiyadu waa aidhigii bini aadamkuu lahaa identitygoodii waa aqoonsigoodii adigu waxaad tahay qof muslima oo soomaaliyeed caqiide islaamiya rumaysan muctaqadku ama caqiidadu qofku nolosha wuxuu ka arkayo dhan waa wax maamula kownkaoo dhan waxaad ka rumaysantahy adigu waxaad rumaysantahay ilaah inuu jiro dunida tan samaystay bini aadamka keenay cibaadadiisa faray aakhiro abaal marinaya janniya naari jirto waxaasa adigu rumaysan tahay qofka halka ka tegay marka hore mukawanaadkiisa caqliga waxaa laga yaabaa inay waxoogaa dhammaystiran yihiin laakiin waxaad u tegaysaa bulsho aan diin kula wadaagin dhaqan kula wadaagin af kula wadaagin taariikh kula wadaagin taasi waxay keensatay wax walba in shubha lagu furo wax walba su-aal baa ka taagan waayo qofku markuu waddankiisa joogay environment ama deegaan buu ku noolaa usuusha isku waafaqsan waxaa asalkaa isku waafaqsan maala arkaanul iimaanka waynu isku waafaqsanay ilaahay jiritaankiisa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur'aana malaa'igta aakhiro alqada walqadar islaamka lixdaa ma wax soomaaliyada ka murmayaad aragta maya markaad xag tagto intaba muran buu gelayaa waayo waa multiculturalism waa diimihii dunida oo dhan baa meesha taagan qofkii soomaaliyada hore odayga ahaa ee wax iska soo bartay ama waxoogaa soo akhristay waa laga yaabaa inuu cabaar sii joogo ninkii awalba intaa maqlay aan wax daliile u haynin markuu tago isaga maxaa ku dhacaya intaa wuu maqlay dadkoo lena wuu ka maqlay bulshadaa isba weydiinayna u arko isna waa rumeeyey wax daliila se muu baadhin wax aqoona uma laha mid diineed mid filosofiyeed mid caqliyeed wax uu leeyayo baabkaasi ku jira ma jiro waana saa dadku u badan yahay qof mutakhasisoo waxa kan si gaara ah u baadhay mooyaane waa iimaanka mujmalka ee dadku u badan yihi iimaanka mujmalkaa haddii muran la geliya maxaad ku difaacaysaa wax waliba u muran galo kii weynaa gartay ka yar ee inta kirdhan gaadhin la geliya iskuul la geliya halkaa ka soo baxay isaga maxaad ka filaysaa inuu rumaysto markaa ninkii halka ka tegey ee weyni waa laga yaabaa inuu zinaysto laakiin isagoo u arkaya zinadu inay xumo u ku dhacaytay inay dembi tay oo hadhowna le ilaahay iga cafi saxankaa maaha ile wuxuu arkayaa waxaanuu sameeyey inay tahay maxay dembi dabeetana ilahay baa af weydiinaya ka yara meesha ku koree kule waay ay dembi u noqotay cunnadaba oo la cunaaya haddii dumarka loo tago maxaa dhacaya u arka bulshadatan wadanada qaarkood iminka waxay soo rogeen wadanada qaarkood afar jirka in loogu bilaabo urunqadhaadhka dhigisteeda afar jirkaa waxaa lagu bilaabayaa caruurta meesha timi kani laba aabbuu leeyey kani laba hooyuu leeyey kani aabiyo hooyuu leeyey mataqaani waxaa ilmo laba aabbale waligaa ma maqashay waa qooma luud ilma raba inay korsadaan markaa registrationka marka la samaynayo iskuulka waxaa la leeyay dee laba aabuu leeyahy hooyaba male isagu kanina laba hooyuu leeyay waa laba islaamood oo wada nool yana kani aabiyo hooyuu leeyay ilmaha carruure saa lagu soo tarbiyeeyey classka uh, kindergarden four year markuu marayo waxaan filaya ingiriiska imka twenty twentyga la bilaabayaa systemkaasu ku baranayaa wax lagu barayaa maxaad u malaynaysaa markaa dowladihii shuuciga ahaa dadka islaamnimada qasab bay kaga saarayeen sida jina iminka wado jina iminka waa turkistan sharqiya waa gobol muslim aha turkistan dhul la yidhaahdo muslimiina baa jiray bariya galbeed bay ahaayeen nineteen terdiyadii meelaha kan ayay ku duuleen raashinka iyo jiniisku eh, midna turkistaan qarbiya buu qabsaday midna turkistaan sharqiya buu qabsaday kuwii sharqi qarbiga ahaa waa kuwa soo googo-ay bay hadda ka mid yihiin tii sharqiga ahayd china haysta china iminka laba milyan saddex milyan oo qofbuu intuu ururiyey ba kaamam lagu guro waxaa la leeyahy waa la huyumanaysgaraynaya waa la bini aadamaynaya waxaa laga maydhayaa caqiidadiisa waxaa laga maydhayaa diintiisa waa wax kasta waa dad waaweyn haddana waxaa la rabaa in la baabi'iyo waxaasoo dhan laga maydho caalam almuslimiinna waa taageersan yihiin madaxda carabta aad arkaysaa iyadoo waxaa la samaynayaa bay billada bixinayeen taas macnaheedu wax weeyaan waddannada shuuciga ahi dadka diinta qasab bay kaga saari jireen waddannada qarbigiise daqdi almujtamac iyo muxaasarati alfasaadi lilusra almuslima ayaa cawaamil daaqida ah min ajli tadwiib alaqaliyaati almuslima waa maxay cidhidhiga bulsheed iyo fasaadka reerkao dhan dhan walba kaga weegaarsani waa factoris keensanaya inay dadku milmaan soomaalidu hadda xawaalay soddonkii sannadoodee ugu dambeeyey xoog u tegayeen milanku muxuu sababay marka milanku wuxuu sababay in ay wax badan waayaan dad badan inuu caqiidadiisii waayo dad badani inuu u noolaado sidii yoo qof aan waxba rumaysnayn qaar waxay gaadheen inaanay waxba rumaynin meelaha facebookyada iyo waxoogaa qaylqaylin ee waa ku aragtaan qaarna waxay u nool yihiin sidiiyo aanu waxba rumaysnayn ku odhan maayo waxma rumaysni laakiin qaabku u nool yahay waa sidiiyo aanu waxba rumaysnayn nidaamka tacliimiga ee meesha ka jira waa nidaam ummad waliba bulshadeeda da ah iyo xadaarada ay leedahay waxa ilaaliya sistamka waxbarasho ee waddanku leeyihi hadday caqaa'id tahay hadday afkaar tahay hadday values tahay hadday mawaasiin iyo morals tahay akhlaaqiyaad ethegis waxaasoo dhan dad walba education systemkooda u ilaaliya education system aan intaasoo islaamiya midnaba ilaalina markaad ilmaha ku darto u ka soo baxo wuxuu noqonayaa Eh, waxaa jiray nin gabyaayo filosof oo muslima ah, oo bakistan meelaha u dhashay indiya bakistan iyo dhulkaasi markay isku jireen bakistani ahaa eh, moxamed iqbaal baa la yidhaahaa waa nin double doctorate double masterate waxaa sita eh, cambridge university iyo meelaha macallin waa ka nineteen o oh five kiibuu macallinka ahaa waa nin gabyaaya markaasu wuxuu ka warramayey caalam alislaami markii ay qabsadeen reer galbeedku tacliintii ay ku fardiyeen ay caalamlislaami ka dhigeen dadkii ay soo saartay iyo waxay samaynaysay wuxuu yidhi altacliimu huwa alxaamid aladii yudiibu shakhsiyata alkaa'in alxay uma yukawinuha kama yashaa tacliintu buu yidhi waa i icda lagu dhalaaliyo qofka bini aadamkee nool hadhowna loogu qaabeeyo sidii la doonayey yani brofesorkaasi wuxuu tilmaamayay educationku inuu yahay maxay aysid qofka intuu dhalaaliyo wuxuu rumaysanaayo oo dhan ka soo saaro qof kale waxaa jira nin gabiyaayoo kaloo hindiya ah. akbar alilaahi laabaadi la yidhaahdo markaa wuxuu sawirayaa gabay sukhriya ah ayuu wuxuu ku sawirayaa tacliinku wuxuu sameeyo markaasuu wuxuu tusaale gabaygiisa ugu qaadanayaa fircoonkii masar wuxuu leeyahay alla fircoonkii tegey maxaa ceeb raacday buu tilmaamayaa fircoonkii masar maxaa ceeb raacday halkuu caruurta iyo fircoon kii yidhi de reer banu israiil wixii carruur ay dhalaan hala laayo ahayn wuxuu leeyay maxaa ceeb raacday intuu caruurta laynayay muu kulliyada u fura buu yidhi iyagoo si kale u dhintuunbay usoo bixi lahaayeene yacnii iyagoo aan masri ahayn bay soo bixi lahaayeene kulliyaad baa kaga filaa buu leeyahay in in uu laayo waxaan tacliimka noocaasi dhallinyaradii martay ee wax ku baratay laba qaybood bay noqdeen qaybka guulaysatay ee sii socotay ilaa jaamacada gashay qaybtaasi in badanoo ka midi tadayunkii way ka tagtay diin iyo waxaa meel bay iska dhigeen waa nin wastaran oo madow oo wax la baray qaybihii wadi kari waayeyna dib bay u soo noqdeenoo quick mani bay raadiyeen lacag degdega meel laga helo ilan qofkii xirfad male waxba male kalaaska tobnaad ama koobiyo tobnaad ama labiyo tobnaad buu dirqa kaga baxay meel kaloo ugu socdaa ma jirto soomaaliguna waa iska hanwenyo mushaharkan yaree la qaataa kuma filla quick mani buu raadinayaa lacag degdega meeshii laga heli lahaa lacagtii degdeg ahaydna waxay la gashay suuqa mukhaadaraadka dabeetana mukhadar iyo ijraam criminalis iyo xabsiyo ayay ku dembeeyeen qaybina musixaadka ah bay ku dembaysay soomaalidu waxay ka mid yihiin dadyawga ugu badan baan odhan karaa ee xabsi degan marka loo ego nisbaday waddanka ka yihiin iyo xabsiyada intay ka yihiin waxay kaloo ka mid yihiin dadyow aada ugu badan yahay xanuunadan madaxa ku dhacay inuu buufiska u bixinay markii dambe dadkan isla hadalku ku dhacay aad bay rag iyo dumarba ugu badan yahin walidaalik baa soomaali badan oo iyagu isdishaa jirta haddoo galbeedka ku nool iyagu ama tareen isu dhigay ama daaris ka soo soomaaliya maad maqasheen qof soomaalida xabad lagu dhuftay ma inuu qof meel iska soo tuuray muslim ma maqlaysi laakiin xaggoo waa caadi caadaad u maqlaysaa idan waxay dadkoodii u qaybsameen dadun identitygi ka lubay intooda badan daayartii dambe waa jiraa midhan masaajidda ku hadhay laakiin mostly ma aha haddaba yurub deegaankeedii maxaynu ka faa'iidnay maxaa xuma ah maxaa sama ah aan weedho kookooban ka tilmaamo kow dhallinyaradii way luntay dhallinyaradii way luntay kuwii meesha ku dhashay intoodii badnayd way lumeen waxay u lumeen iyagu sistamkaas ee dhalaaliyey waxbarasho ee la geliyey oo aanu jirin sistem islaamiyoo waxbaraya waayo sistem islaamigaahi meel meel baa waxaa ka jira islamic schools laakiin waa qaali dadku ma wada awoodo in yarba baa carruurtooda ka bixin karta saas daraaddeed dadka inta ugu badani public schoolska carruurtoodu dhigataa laakiin ma tagaan eh, islaamic school meel meesha uu ka jiro dee inta ugu badanna kama jiro ka labaad madaaristu waa sabti iyo axad xoogaa qur aanaa la qaybsiiyaa qayb qayb qayb markuu qaybana markuu tiinajar gaarana qur-aankana uu iska daayaa waanu ka lumaa dee qulowalla aad qaybtayna waxba ka arabi maayo inta badan waa lumayn ama jaamacaad ha galaan ama sujuunta ha galaan labaduba waa lumayn qaliilan in yar baa badbaaday qoladii dhallinyarada u badnayd ee meelaha ka carartay ee badaha ka booday ee doonyaha raacday ee wixii fidhfidhkoodu sii hadhay meesha tegayna dhafarada intay xiirteen bay suuqa galeen naaga cadcad oo qaaqaawanaya inan yaroo labaatan jira oo qaar badan yidhaahdeen carruur baa noo isku dhiibeenoo naaka cadcado iska qaawanaya waxbaa la helay magaalada dhinac laga galay dhafarada la xirtay intii lasii socdayna salaadihii iyo cibaadaadkiiba halka dhexay kusii lumeen libiya iyo meelahan intaan la dhaafin iyo talyaaniga iyo intan dhexe iyada uu guban yahay oo waxbaanu dhaaminkii xaggaa joogay buu meesha gaadhay kadibna mostly iyana waa baaba mostly waayo waxaa la geeyey dhul firidha dad badan baa iyana ka lumay guryihii muslimiinta ee galbeedka joogay wax badanoo ka midi ah way dumeen waa laga yaaba haddii laydin weydiiyo nin waliba oday reerkooda ahaa ama hablihii reeriin ahaa ee meesha tegey odaygii baa furay iyo islaantii baa la furay furayo waa wada maqasheenun baan u malay nin badanoo ka midii ah. guryahaasina mostli waa dumeen kama warramaya asbaabtay u dumeen faqriguna wuu ku badan yihi faqrigu idinku waxa laga yaabaa ina isleediin war lacag bay heleen bini aadamka baahidiisu maalinba meel bay taagantah bulshaday la joogaan iyo waxa qofka laga rabo nolosha caadigae bulshada inuu ku noolaado levelkooda wuu ka hooseeyaa faqriga saasumaa lagu qiimeeyaa dee standardka meesha ka jira inaad adugu ka hooseyso dee faqiir baata matalan halka aad joogtaan waa uganda soo maaha standar baa jira standarkaa qofka ka hooseeya waxaynu odhanayna waa maxay waa faqiir halkoona standarka lifeka caadiga ee la yaqaano mostly way ka hooseeyaan waa foqora waadaasoo kuwa lacagta soo diriyo war waa boqol dollar u ka ururiya carruurta cashadoodiio waxoogaa ka shaxaaday ama kan kanuu ka shaxaaday lacag ma jirto waa un qof weynoo waxoogaagii la yidhi carruurta ama meelaha ku kugee ama halkan ku kugee intuu soo shaxaaday yararkii yidhi iska jooga aabba gurigiinna ayayaan u dirayaa iyo adeer baa baahan iyo kan baa baahan ku soo diray ee maaha haddaad hanti haystaa weliba waxaa intaa u sii dheer xirfad ma leh xirfad farsamo ay ku shaqaystaan ma leh soomaaligu soomaalidu in general markaynu uga hadalno wax xirfadoo qofka soomaaligu leeyahy laba shay unbaa jira inuu wax iibiyo iyo darawal inuu gaari kaxeeyo waa labada xirfadood soomaalidu xirfad kale miyaa ku maqasheen labada xirfadood bay leeyihin xirfadda wax iibinta halkiina kan dad badan iyo waxbaaba idinka socsocday oo soomaalidaaba baac u badan ma arkayay safirka xagga kama socoto waayo everything combany weyn baa haystaa qaanuuno aad adag oo ku ogolan inaad si fudud usoo soo gashaayoo cashuur iyo kan iyo kanna waa dul saaran yihin saa daraaddeed tijaarada soomaalidu ay meelaha ka fururtaa hoos bay u foorartaa yani waxa wey waa maqaaxi yaroo soomaaliya wax ka gada intan qaxoontiga iyoba qaxoontinimada ku yimi ayuu wax ka gadaya laakiin dad kale wax kama gadayo waa dukaan yaroo dirac iyagoo googorad iibinaya iyo intii yarada soomaalidu haysatay oo intan ka gadaya marka ma aha Eh, baacmushtar u jeeda waddanka inuu wax ka iibsado si awgeed xirfaddii baacmushtar ee soomaalidu lahayd yurub kama socoto siiba mana awoodi karo wax walbana kambani weyn baa haysto beesada ka faa'iidaya laakiin dee quantity iibinaya saa daraaddeed adigu haddaad soo gasho iskama kaa bixinayso iskama kaa bixinayso wax adigu aad wax ka soo saaraysa maaha xirfadda labaad ee soomaaligu lee waa darawalnimo darawalnimadaasay qaarkood marka ay shaqadu bannaato yacnii markay waddanka shaqaala ka dhacdo dee dadkan qaxootiga iyo waxbaa shaqooyinka ugu horreeya waayo hoos buu soo dhacdaa shaqadu marka ninka cad baa shaqada soo buuxinaya markay shaqadu yaro furantay iyagu kuwa sare u yaro kacayaan markaasaa waxaa kuu bannaanaanaya dhulxaadhkii iyo darawalkii iyo intaasaa bannaanaanaysa xataa dhulxaadhka certificate baa loo qaataa lix bilood inaad ka baxdo intaad mafiqiska qaadata xaadhi maysid waxay ku odhanayaan dhabarkaa ku xanuuni doonaa dhowbaadna weydiinaysaa benshan iyo waxawa inaad certificatkaa seetaa system wax loo xaadhaa jira xataa haddaad tidhahdaaan dhulka masaxo ma suurtaga laha waa inaad eh, sistamkii dhulka loo masaxayay soo barataa idan waxaan uga dan leeyahay ninka soomaaliga xirfad ma leh dadkan soomaaliyada sii yaacaya qof xirfad le ma jiro soomaaliga xirfaddiisu ama waa zero ama waa injineer iyo tabiib iyo gradeka sare gradeka sarena dee kuwoodii waddanka jooga haystaa inaad gashaa aad bay cidhiidhi u tay ama nastan suurtagal maaha weliba haddaad xaggan kala tagtay shahaadadaada dee muctaraf maaha marka marka horeba adiga waxaa lagugu reebayaa aqoonsiga waraaqahanaad seetiya waxaan waxba kama jirayaan waa kii waddanka ku bartay ee iyaga la soo qaatay ee shahaadadoodii sitaa waa kaaka haddana weli albaabadu ay ka xidhan yihiinoo wasta u baahan iyo cid meel marisa iyo shaqadu inay xoog u furantiyo waxaa wa ilaa injineeradoo dhamme waxa laga yaaba inayna taxi driverska ka mid yihin waa injineer waxaan soo qaatay laakiin markuu shaqo kale waayey waa taxi driver waa bas driver waa lorry driver waa ka saawgeed waxa weeyaan faqriga ka bixi maysid soomaalida xaggaa joogtaa markaa waa foqoro foqoro dabaqada ugu hoosaysa bulshada ay la nool yihiin maal ahaan bay ka yihiin intaasoo dhibaa waxa u raacda qurunkay halkan kala tageen soomaalida oo qabiilkii iyo isqabsigii iyo reer hebel ma arki karadii iyo wixiina hoostay ku sitaan si awgeed waxaa laga yaabaa wax kastoo isugu yimaadaan inay isku qabsadaan inay masaajidda isku qabsadaan inay jaaliyaadka isku qabsadaan in la ydhaha ma reer hebel unbaana maamulaya meeshaa ka baxaante reer hebelka la soo gale waxaan dadka kalena loo sharxi karin xataa hadday dadka kale is yidhahdaan war nimankan dhexdhexaadiya wuxuu sheegaa waa waxaan muuqanaynin la arki maayo waxa isku haysaa ila hoosta waxaad ka haysataa niman reer hebelaa ah meesha haystaa markaa dadka kale waxaad u sheegto xataa cadi ma jiro marka problemkiina lana arki maayo oo hadduu dad idiin yimaado isla dhexdhexaadii problemaa sheegtaan muuqan maayo waana isku dhegantiin oo kala bixi maysaan kaasi waa suuradda dhabta ee meesha ka jirta bini aadamku inta badan dhibta isaga haysatuu arkaa markaasuu is idhahdaa dhibiba waatan haddaad ka baxda malaa noloshuba badhaadha iska noqon lahayd dadkii dhulka ka tegey qaar baa dhibaato amni ka cararay qaar baa dhibaato dhaqaale ka cararay laakiin markay xaggoo tageen wixii ay moodayeen waxaan ahayn bay la kulmeen noloshu tii ay raadinayeen may noqonin de waxaa laga yaba inaad tidhahdaa wada dee negative umaad akhriyaysaa bal bositifkiina sheeg muxuu yahay bositifka halkaa ka jira kow waxoogaagaa darawalladu soo direen ama oday afar caruura haysto afartuba dee faranji ka noqonayeen intii ay la yaryaraayeen wixii la yaraaye la siisiinaya uu ka xejiyey uu ka soo diray oo yidhi ama guraan ugu dhisayaa meeshii ama ay hooyaday guri u dhisa ama baadiye ka keena islaanta iyo magaalada geeya ama xajka geeya intaasaa maqashaan soo maaha intaasoo sidii lagu keenay ilaahay un og yahay inay xaaraanta inay xalaal tahayna anigu aanan aada u hubin in badanoo ka midi ah xaaraan iyo xalaal waxay noqonayso anan aada u hubin kaasi waa jira qadiyadda labaad baa jiro ah gabadha soomaaliyeed ee muslimadda ee diinteeda ku mintiday shicaarka islaamigaa ah bay muujisay xijaabka ayaa marada weyne ay jiidayso markaa dad muslimiinoo meesha iska joogay oo hurday bay dib u kicisay xijaabku inuu dadka badh intii islaamka uun sii haysatay way ku faafiyeen intii luntay mooyaane intii xijaabka adkaysatay dee awal lama aqoon gabadh oo xijaabanid waddanka kama jirin ta ugu badan baa khimaar yar ay madaxa ku xidhay iyo shaadhii surwaal sidatay laakiin qoladan marada weyn sidataa markay timi masaladaa xijaabka bulshadii kale way ku dhiirigelisay marka waa laga yaabaa gabadh muslimad oo cadoo xijaaban aad aragto ama gabadh carbeed oo muslimad oo xijaaban ama gabadh yacni dadkii kale oo maradan weyn kusoo soo dhiiraday oo xijaabkaasina hablaha soomaaliyeed way faafiyeen waxaa kaloo soomaalida lagu ammaanaa qur-aanka ay qeybsan yihiin waxaa laga yaabaa eh, masaajidda yurub ku taalla inta ugu badan leh bisha ramadaan soomaali tukiyo oo kan dhafoorada xiiran leh suuqa joogaa inuu qur-aanka qaybsan yaha laga yaabaa ee soomaaliya ka yimi oo hadduu bishaa iska soomsoomo inuu galaba xagga hore uu dadka tukiyo qur-aankaasna caan bay ku noqdeen oo ninka soomaaliga markaa la arko waxaa la moodaya in dhammaantood ay wada xufaadiyiin oo qur-aanka yaqaaniin cunsurka keliga ee soomaalidu diin ahaan ay rumaysantay in la qabtaana waa masaajid masaajidna waa dhiseen oo wadanadaasi dumarkaa soomaaliyeed baa dahabkooda iska ururiyey dhalinyaradaa soomaaliyeed baa boqol boqolka band iyo boqolka dollar iyo kunka dollar bixiyey bulshadaa soomaaliyeed daaro badan oo masaajid ah inkastoo aan ka cabsi qabo inay sidii kuwii turkida iyo bakistaantu dhisay oo kale inay noqdaan masaajidda waxaa caan ku ah masaajid baad soo gelaysaa unoo soomaaliya toddobaatanaadkii halkay joogtay konton oday unbaaba ku tukanaya war odaydan carruurtoodii meeday magaaladay ku jiraan dadka tukanayaan waa maxay waa konton oo benshaniista soomaalidu masaajiddaa waa dhisaan midhadhka qaarkoodna waxaanan anugu garanaynin inay sax tahay iyo inay qalad tahay laakiin dadka kale ku ammaanaanna way sameeyeen soomaalidu waa dad diiran oo meel kasta madaxa isugu tuura marka soomaaliya qaxoontiyo shalay yimi oo kongareska maraykan fadhiyo le maraykankan xukumaya somaydan maqal soomaali qaxoontiyo shalay ta yimi oo ingiriiska u fadhiya eurubian unionka inan soomaaliyeed baa u fadhiya oo le baarlamaanka yurub baan u fadhiyaa ingiriiska waa nin ingiriis oo baarlamaanka yurub u fadhiya nin soomaaliyeed oo ordayoo leh baarlamaanka wadan swidhan ama kan ama kan baan ku jiraa ama inan soomaaliyeedoo le meeyarka magaalo heblaayaan ahay maraykanka waa maqasheen magaalooyin ay meeyarka ka yihiin hablo soomaaliyeed eh, gabadh soomaaliyeed ama wiil soomaaliyeed gabdhaba isaga badan oo golaha degaanada ee magaalooyin ku jira ma garanaya waxaas inay khayr yihiin iyo inay shar yihiin Ehm, qofka dee gaalada dhex cararay ee waxay walaaqayeen la walaaqaye ilaa xagkaa uu soo gaadho ehm, laakiin waxaa laga yaabaa bulshooyinka kale inay ammaan u haystaan oo yidhahdaan nimankani waa niman actifo ma nimankii shalayta yimi iyo congresska fadhiistay ama shalayta yimi iyo european unionka fadhiistay ama kan fadhiistay waa laga yaabaa dadka qaarkood inay u arkaan ehm, soo duduub bersentka inaga lumay iyo bersentkaynuu haynaa ee waxqabadkaa mid adduuniya mid akhraba isku daro kee badan mana waxaan ku wadaa inta sii libdhaysaa inay ka badan tahay inta joogta inta sii libdhaysa inay ka badan tahay inta jooga waxaa laga yaabaa inaa aragteen laba saddex qof oo yurub intay ka soo noqdeen meelahan shaqooyin ka furtay oo la yidhaahdo hebelle sweden buu ka yimi hebelle ingiriisku ka yimi hebelle ingiriis ka yimi dee waa tousand in one kunkii qof baa qof haysaan oo miyaan waddannadan aanay joogin kunkii qofba qof u haystaa miyaanu joogin kunkii qofba tobannaan u haystaa jooga waddannada tan soomaaliya gudaheeday joogaan iska soomaaliya jooga haddii la eego dadka inta u haysatay intaa u haysan kunkiiba way ka badan yihiin qof iyo laba iyo saddex iyo afarba waa ka badan yihiin laakiin dadka halkan jooga markaad aragto mid baasabor maraykanka la yimi halkan kambani yar ka furtay ama mid swiden ka yimi halkan kambani yar ka furtay ama mid norway ka yimi war laba iyo afartan kun baa norway joogee laba aragtana intii kale maada afartankii kale xaggay ku maqantay koob iyo afartan kun baa la maqan iyo dheeraade xaggay ku maqan yihiin yani waxaa laga yaabaa inaan inta badan isweydiinin dadku markaa waxay ku eegaan hebelamaase burmustameel heblayo war waa one in a thousand kama badna adoo haddaad sii cararto one in a thousandka inaad noqonayso mise nine hundred ninety nineka inaad ku biirayso labada probability keebaad u badinaysa waxaan leenahay yurub sida dadku u haystaan maaha faqra ka jira waxla-aan baa ka jirta dhib baa ka jirta guri burburay baa ka jira caruur aan gacan lagu hayn baa ka jirta midhadh ilaahay caruurta u hagaajiyey waa joogaan waxoogaa qur-aanka ilaahay qaar qaybsiiyey waa joogaan oo laga yaabo inay musaabaqaadka caalamigaa ah maqashaan inay qaadeen maraykanka kole waxa laga yaabo musaabaqa lagu qabtay siddeed iyo toban qof baa jahayse qaadanaya siddeed iyo toban kuwa soomaali bay ahaayeen laakiin dee siddeed iyo toban markay jaa'isad qaadatay siddeed iyo toban kunna jeelashi iyo meel darabay ka dhacday iyo xabsiyadii iyo madhulaan la garanayn markaa waxa weeyaan waxoogaa dhankani waa jira mustaqbalku siduu u eg yahay mustaqbalku wallaahu aclam siduu imika yahay hadduu ku socdo ma qurux badna haddii wax la bedelo garan maayo laakiin siduu hadda yahay hadduu u sii socdo iyagu buxuus ay sameeyeen waxay ku tilmaamayaan e, qoladan qaylinaysa le culjarka isbedeliy waxanba isbedelay waxay leeyihin maxba isma bedelin waxaynu sugaynaa un leeyihin saddex generation dan dadka ka mid noqonayaan kan yimi kuu dhalay kuu sii dhalay kuu sii dhalay un sugaynaa bay leeyihin saddex generation oo halkan ku dhashaa bay leeyihin generationka saddexaad nin yurubiyan unbay leeyihin ama ha madoobaade ama ha caddaadee laakiin thaqaafadii iyo afkii iyo kaljarkii iyo wixii uu xagga kala yimi wuu lumayaa yurub markaan tagaan ogaaday af soomaaligu inuu diinta ka mid yahay af soomaaligu diintu ka mid yahay waa afafka muslimiinta waa luqa iyo soomaaliya way kala go-ayaan waxaa laga yaabaa inay dadku yidhaahdaan marka way soo noqontaa soo noqon maayo qof aan ku afgaranayn oo ku dhaqan garanayn oo waxba kaa garanaynin kaasuu gurigiisii u haystaa adiga hadduu ku yimaado waa waageeni isma fahmaysaa intaa waxaa dheer afku inuu diin yahay cid waxu sheegtaba waa lala'yi waayo boqolkiiba boqol baan odhan karaa wadaadada soomaaliyeed waxay ku hadlaan maxay soomaaliga xataa afafka kale waxaa laga yaabaa inay fahmaane inaanay ku hadlin xataa afafka kale kuwa akhriya ama wax ku bartay inay fahmaan baa laga yaabaayo inaanay ahayn maxay fluent speakers maaha sidaa awgeed jiilashan yaa diin u sheegaya inanka soomaaliyeed ee norway ku koray ama sweden ku koray ama denmark ku koray ama jermany ku koray ama af soomaali ma hayo hadduu af soomaali waayo yuu diin ka baranayaabaa idinkaa idin weydiinaya yuu diin baraya ma af carab uu bartaad u malaynaysa ayuu diinta ku baranayo mise af norwijaa diini ugu qoranta maya xagguu markaa diin ka baranaya kaasi kuu sii dhala muxuu barayaa kaasi waa laga yaabaa markuu gaboobo inuu yidhaahdo hooyadayoo tugtukataan soo gaadhay laakiin ka yari ma soo gaadhin yacni muslimiintii qabatay maalan waddankan la yidhaahdo australia xagee ku dambeeyeen muslimiin badanoo afghanistaana la qaaday awr bay wadeen ingiriisku tarannada ma haysanin tarannada markuu dhisanayey geelaasaa la watay geelan tirada badan le iminka keynta lagu sii daayay australia waa nimankii waday dadkay ka mid noqdeen waad arkay uun qof family namekiisa saddexaad family namekiisa dambe uu magac muslim yahay lakiin isagoo aan muslim ahayn iyo wuxu dhowtoona soomaalidii south africa la geeyey xaggay ku dambeeyeen soomaalidan kenya meelahan waxa laga yaaba inay kusii dhowaayeen weli wadankii oo ay qoladan east africa inay wadanka si uun xidhiir ula lahaayeen soomaalidii south africa la geeyey shan boqol oo nin buu ingiriisku geeyey waxba lagama hayo hal ninaa la sheegaa hal ninaa la sheegay wax wax noqda markii dambana soomaalida kusoo noqda intii kale iyo waxay dhaleen toona meelay ku dambeeyaan lama hayo su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan markaa dadka maanta jooga ee meesha tegey mustaqbalkoodu siduu noqonayaa dee waa laba mid in laga xoog batoo la milo oo dadku si cad uma odhanayaan anigu diinta waan ka baxay ama waan gaaloobay ama islaamnimada iska tegay laakiin wuu milmayaa jiilba jiilka ka dambeeya wuu kasii yariyey ilan sistamka waxbarashee uu gelayo noloshuu la kulmayo dadkuu la dhaqmayo waxaan oo dhan ba isbedelay afna ma garanayo afna ma garanayo dee inay sidaa u dhacdo iyo si kaloo mucjiso ah inay u dhacdo taana raggeedii lama haya welimaan aragde sida kale mucjisadii waa maxay waa inaynu jiilu saxaaba oo kala noqonno dee dad dadka bedelayo intay meesha tageen cadaankan iyo waxa kan islaaminayo islaamka faafinaya oo juyushun min adducaat inay yihiin oo iyagu wax taaiirinaya o wadama bedelaya dee hore way taariikhda uga dhacday dad muslimiin hore waa u sameeyeen laakiin dadkani hami diineedba ma sideen markay meesha tageen mise hunguridoon bay ahaayeen ma yihiin baad u malaynaysaa dad bulshadaasi bedeli kara ma yihiin aljundi almajhuul lilislaam dad dadka islaaminaya ficlan waxoogaa yaryar oo alada ahaan jiray waa soo is-islaameen laakiin inta inaga baxda iyo inta islaamta kee badan inta tagtaa badan inta iyagu inaga qaadaan iyo intaynu ka soo qabanno labada kee badan weli waxaad mooddaa inuu badan yahay inta xaggooda usoo soo soconaysa muhaajiriintii hore muslimiinta ee waddannadaa tegay nawcun maa waa milmeen inkastoo aad hadda mooddo fufkan dambe islaamigii inuu dib u soo yaro gaadhay oo waxoogaa dadkaa hore waxay u badnaayeen dad shaqaale ah caamiliin oo aan aqoon lahayn laakiin waddannada qaarkood waxaa tegay dad muslima oo aqoon-yahana matalan maraykanka oo kale waa laga yaabaa dad badan oo muslimiin oo jaamacadaha brofesorka ah ama waxa ka aqoon-yahan inay tegeen halkii kuwii hore ay ahaayeen dad iska umiyiin oo aan aqoon lahayn waa jiraa isbeddel cusub oo dunida ka jira hadduu yahay isbeddelka technologiga ah oo xidhiirkan technologiga ee internet iyo telefoon iyo dayuurad iyo waxaan dhaqsaa badan leh waagii hore ma jirin ninka xaggaa ka yimaadaa mosli marka buu soo raaci jiray saddex bilood buu jidka ku soo jiri jiray bil afraad waddanka soo gaari jiray haddiiba uu yimaado haddii kalena ma soo noqon jirin laakiin iminka itisaalku waa badan yahay tv-yadan internationalki waa tiro badan yihiin afafka dunida lagaga hadlay baahaya waa tiro badan yihiin waxaasi wax ma bedeli karaan ama raadayn ma yeelan karaan xidhiidhkan tirada badan le la samaynaya raad ma yeelan karaa oo ma nidhahnaa hijradii hore hijraadkani waxay kaga gedisanaanayaan waxyaabaha yaryare noocaasee jira ilaahay lagama qusto subxaana wa tacaala dad badan oo dadaalaya waa ku dhex jiraan waa la isleeyahy wax bedela laakiin ilaa hadda trendku xaggu u socdaa ilama qurux badna dadkiina dhulkan joogana ee muslimkaana kuma taliyeen inay xaggaa qabtaan waayo waad iswaayi meel aad ugu sarraysaad joogtaayo bulsho aada ugu hoosaysaa baad u tegi soomaaliya soo bulshooyinka qaar lama xaqiro ama lama maago miyay kaa caqli yar yihiin miyay kaa gedisan yihiin waa bulshadunbaa dhaqan ka dhigatay inay maagto soo maaha waxaad u tegay bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto idan mahma adugu aad inaan reer hebel isu haysato saa isu taagayso bulshada agteeda waxaad tahay qof xaqiira oo halka ugu dambaysa taagan xataa muslimka haddii la katorigareeyo dee muslimka madoowe muslimka carbeed wuu ka sii dambeeyaa soo maha dee maqaayistooda markaan ku eegno marka adigu muslim baad tahay madow baad tahay qaxoontaad tahay faqiir baad tahay afartaas mid qudhaa lagugu nici karaa adigoo afartii baad kulansatay hadday jiraan wax mambuud ka ah yurub dhexdeeda waa afartan shay afartaba adigu waad kulansatay marka ha rajaynin inaad qof maamuus leh ama magac leh ama ka noqoto in general waxaan leeyahay meeshaasi meel qurux badan oo dadku ay tagaan maaha hadda kama warramay nusuustii qur-aan iyo xadiid iyo ma bannaanta iyo ma bannaano toona idinka kama warramin baabkaasina waxaa laga yaabaa inay in badan culammada ka maqasheen taa kama warramin ee waxaan ka warramayaaba eh, aragtidiinana xoolodoonka iyo eh, tacabirka waxoogaa baan soo xoogsanaya adaan ka warramayaa inay tahay meel waxoogaa laga soo xoogsan kara iyo iyo inaanay ahayn bersentka wax helay markaa waa bersentka aadka u yar weliba bersentkaasina waxoogaa yarow helu la soo carro meelahan baa ilaahay ugu faafiyey markuu hore halka imanayay waxmay ahayn soddon koo kun afartan koo buu la ordayey markuu halkan yimi laakiin meelahan intuu ku wadwaday baa laga yaabaa inay waxoogaa u dhasho wax ka noqotay laakiin xaggaa waxba ku noqon mayso xaggaa waxba ku noqon mayso marka waa miduun afartankii uu tobanka sannadood uruurinaya guri geliyey iyo mid eh, afartankii uu uruurinayay isidhi war east africa iyo meelaha la warwareegiyo oo dubay iyo meelaha la tago wax ku rogrog laakiin kanna toban sannadood buu intaas soo uruurinayay oo laga yaaba inuu double shift shaqaynayay inta ugu badan le midharhka waxoogaaga la soo cararay waa nimaan nasanin habeen iyo maalinba lagu xamaalayay sideed saacadood xaggana intuu galo laba saacadood seexdo sideed kaloo meel kala galo dhowr saacadood seexdo sideed waa mid saa loogu xamaalay waxaana xasuustaa ragga qaar yidhi afar iyo labaatan saacadood oo shaqaa baanu gallay oo waktiguba afar iyo labaatan baa layidhi goormaad wax cuntaa kontaraagyadu saxeexa afar iyo labaatan saacadood ah maydhis baan galaa halkaasaan soo fiiqaa sideed saacadood bay igu siiyeen laakiin waan isxijiyaa shan baan ku dhammeeyaa kaa kalaan galaa sideed bay igu siiyeenoo shanbo labadii saddexaad uu ka soo xaday labada meelood ayuu kontract kale ku saxeexay dabeetana shan iyo toban saacadood oo afar iyo labaatan loogu qiimeeyuu galaa ama labaatan saacadood oo afar iyo labaatan waska waali uun saddex sannadood markuu waalidaa ku jiray buu halkan yimi uu yidhi waxoogaa baan la soo degay xaggee eh, eh, maxaa shaqo bannaan eh, laga baaxa mushtarayn karaa markaa waxaan idin leeyahay war meeshan lacag eh, faraa taaltaallo lasoo qaadaana ma jirto dhib aada u badanina waa ka jirtaa dhib aada u tiro badanina waa ka jirtaa bulsho kaa xoog badan oo kaa lacag badan oo sistamkeedu dhisan yahay na ma wada waajihi kartid adigoo aan mabaadi iyo diimo iyo waxaad faafinayso o aad ku dhegantayaanay jirin weliba dee rag waaweynoo ducaada gartaya dumar iyo caruur iyo dad eh, maato ah meel ay midhe ka keenayaan ma aha waa meel soomaalidu joogtaa aanay qurux badnayn haddana ay caamba ku noqdeen meelaha qaarkood ijraamka maxaad u malaynaysaa hal magaalo soomaalida joogta hadday lixdan iyadu iska dishay oo dhallinyaro soomaaliyeeda ah. lixdan ninoo dhallinyaraa ah hal magaalo lagu aas lixdankaasi inta ugu badanna iyagaa isdilay cidna umay sheegin waa gaangis kale noocay ku jiraan oo daroogiyo baliyo baska baa mushtareeya gaangan baa xabad laga dalaayiyana waxba dowladuma ishtukadaan waxba kale iyana mid kaley dilayaan kuwana midbay ugu qalaf siinayaan kuwana mid kale ugu qalaf siinayaan wakhti yar bay lixdan soomaaliyeed xabaashi ku rideen waa hal magaalo oo westran ka mid a ah. marka dee dadka inay u ducaysaan weliba astaamahaan arkaya waxaa ka mid ah midhadhkii dhibta dareemay ama wax fahmay ee culammadii wax sheegi lahaana dib bay usoo yaaceen waxay rabaan intay carruurtoodana ka kaxaystaan ay iskaga yimaadaan oo ay meelahan yimaadaan waraabaha iyabaa loo kala imanayaa maxay iyo xaamadaa loo kala imanaya waayo nin waliba yaa nafsi yaa nafsi buu taagan yahay marka inuu wax badbaadiye daayo wuxuu jiri waar adaga intaan intaadu kaa raacin alla uma naxariistay annagaa munagu dari gaaray ma maqasha soomaalida waxay idhaahdaan mid baa walaalkii la dilay aan fariid ahayn dabeetana way tirtirsiiyeen waxay idhaahdeen waar orodoo e, walaalka u soo aad markaa qoraa la siiyo waxaa layidhi doon wuxuu warwareegaba malaa kan kalena waa mid gaangistan ah ninkii baa meel layska helo waa la israsaaseeyey lafihiisi buu kala soo baxsaday waxaa la yidhi waar ninkii ma dishay wara la manaxariista annagaaba nagu dari gaadhay buu yidhi marka rag badani waxay yidhaahdeen waar nagaabay nagu dari gaadheen oo ka yimaadee intii wuxuun ismidaysayna dee dadkaa u duceeya sala allahuma calaa muxamedin wcala alih wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin